bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأslm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وsaxbih wman sar عlى nahjih واstaqاam وbعd qala اlmuصنif raximah اllah tacalى raxmaة waascة kitaab اljinaayaat faldembiyeedyada kitaabkeedii hada maxaluhu wamabxaثuh jinaayaadka min xaysu اlasli waa dembigii iyo jinaayadii xadgudubkii cala الnafsi wاlmaali wاlcirdi iyo maala wadiini intaba wixii lagula kaco oo daruuriyaadkii iyo wاlcaqli intaba wixii lagula kaco daruuriyaadkii shanta ahaa ama lix ahaa hadba si loo cabiraba wixii xadgudubee lagula kaco jinaaya waa la yidhaahdaa had iyo jeerse waxaa loo isticmaalaa jinaayaadka waxyaabaha xadgudubka ku ah waxa weeye cala albadan fuqahadu inta badan mima yuujibu qisaasan aw maalan wixii had iyo jeer jirhka lagula xadgudbo baase in badan fuqahadu u isticmaalaan iyadoo jinaayadu marka hore ay ka ballaaran tahay oo xuduuda masalan ay jinaayaadka gelayso umuurahan qisaasta iyo waxyaabaha la midkaahina ay jinaayaadka gelayaan marka iminka maalan waxay noqonaysaa ma la yajuusu min altacadi cala alabdaan waa wixii aan bannaanaynee lagula kacayo jidhka oo mima yuujibu qisaasan aw maalan oo ah wixii waajibinaya maal ama qisaas marka jinaayada bani aadamka iyo jidhka lagula kacayaa laba miduun bay noqon ima cala nafsi wa ima cala maa duuna nafs imaa in naftii lagu xadgudbo oo qofka naftiiba laga demiyo oo laga jaro iyo imaa inay ku saabsan tahay naf wixii ka hooseeya naf wixii ka hooseeya shiikhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wuxuu yihi alqatlu bikayri xaqin dilka xaqdarrada ah dilka xaqdarrada ah yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ila alaaثati aqsaamin waxa weeye saddex qaybood ayuu u kala baxaya dilka xaqdarrada ah waayo dilka axkaamulkhamsaha ayaa ku dareersanaya dilka qaarkii xaq buu noqonayaa oo maalan shay waajibana wuu noqonayaa maalan muxuu ahaa rajmigii zaaniga oo kale qatligaa zaaniga lagula kacayo muxsanka ah ee meherka hore xalaala soo maray iyo murtadkii oo kale hadduu ka noqon waayo riddada man badala diina faqtuluuh dilka noocaasi ahi shay waajiba buu noqonayaa dilka qaarkiina waxa uu noqonayaa dee waajibkaa didkiisaoo muxaram buu noqonayaa oo naf macsuum ah ama muslin ha noqoto ama gaal ha noqote naf macsuum ah oo ama iimaan ilaaliyey nafteeda ama ammaan ilaaliyey ammaan iyo cahdi lala galay ta noocaasiya in la dilaana waa shay muxaram ah waa shay muxaram ah oo waxa weeye arrin bannaanaanaysa ma aha maalan qisaasta iyo aynu kaga hadlaynaana waxay noqonaysaa in maalan ay mubaax tahay oo waajib ma aha iyadu waa mubaax waa mustawa darafayn labada dacalba waa siman yihiin haddaan qofkani qof xadgudubka iyo foolxumada ka maqaam gaadhay ahayn haddaad iska saamaxdana waad leedahay haddaad dilatana waad leedahay labada jaanibba waa kuu bannaayihin si siman baa lagu doorgelinaya oo la leeyahay haddaad qisaasanaysana falaka haddaad iska daynaysana falaka saddexdaasi baa axkaamulkhamsaheeda ugu macruufsan oo masalan inta badan fuqahadu markiiba ay markaa halka hore soo dhigaan iyada oo karaahadiina ay imanayso oo maalan markaa jihaadkii oo kale iyo dagaalkii ay tahay ay yidhahdaan waxay ku habboon tahay haddaanu alle iyo rasuulkiisa caayin sala allahu calayh wasalam shakhsigu inuu ka qariibkiisa xigaalkiisa u ah aanu ku degdegin marka ay jihaadkii tahay aanu ku degdegin hadduuse umuuraha ku kaco yacnii dad ba inuugu soo horreeyaa wax dhibaato ahi kuma jirto oo waxay noqonaysaa inuu samayn karo marka adigu sidaasi bay noqon sunnena waa noqon karaa oo dilku yacni in la dilaa sunne way noqon kartaa iyadoo in la iska daayaana ay fiican tahay oo waa kaa qariibka ahay markuu alle iyo rasuulkiisa caayo sala allahu calayh wasalam marka laakiin saddexdaasunba had iyo jeer markiiba ugu macruufsan oo ah dilku imaa inuu waajib yahay iyo imaa inuu xaaraam yahay iyo imaa inuu mubaax yahay oo kanaynu maanta wadno arrinkiisa ah marka wuxuu yidhi dilka xadgudubka ah saddex qaybood marka aan laga eegin waxa weeye hadda in la qisaasaa ma bannaan tahay mise ma bannaana iyo xukum ka dhalanaya intaan laga eegin waayo in maanic iyo wax kale ku qumaan baa dhici karta min xayu lficli marka laga eego xagga samaynta saddex qaybood buu u kala baxaya axaduhaa midkood alcamd اlcudwaan waa barheedh xadgudub ah wa huwa an yaqsidahu waa inuu u qastiyo bijinaayatin shaksigii waa inuu la qastiyo faldembiyeed faldembiyeedkaasi oo taqtulu dilaya haaliban sida haalibka wax dilaya ay biaalatin taqtulu haaliban aalad iyo qaab iyo kayfiyad sida haalibka ah wax disha hadduu ula qastiyo yuctabaru camdan maxaa yeelay shakhsiga qalbigiisa lama daalacan karayo inuu waxaan u qastiyaiyo inaan u qastiyin cid garanaysaa ma jirto waayo bur weynoo madaxu intaa leegyahayna intuu kugula soo ordo qun yar waa ku taabsiin karaa intuu isla kala jiido markay kugu soo dhow yahay wuu kaa kaala gaban karaa arkadakada madaxa ku qaadina marka la yahdo in yar wuu ku taabsiin karaa waxa weeye ama faashuu la ordayo ama seef si yaroo baaldelligoo aan wax weyn ku yeelayn waa kuugu dhufan karaa ul yaroo aan weynayna meel halisa waa kaala eegan karaa oo laisleeyay wuxuu waa dhangaduunuu ku dhufto mar hadday sidaa tahay oo qalbigii arrinkiisii wax qarsoon yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala mooye innagu aynaan ogaan karaynin waxay noqonaysaa in la eego madinnada waxa u ah alcila idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha cilladu hadday faafto ama qarsoonaato xukumka waxa lagu xidhaa halka loo filaanka u ah marka iminka camdi iyo khayrulcamdi waxaa loo filaanoo ah aaladda marba wuxuu adeegsaday baynu eegaynaa aaladdanuu qofka ku dhuftay hadday tahay wax sida haalibka a ah wax dilaa waa camdi baynu odhanaynaa waa camdi baynu odhanaynaa oo camdigii dhowr wejiba waa laga eegayaa aaladda waa laga eegayaa oo maadana caamaho bimaa yaqtul wax wax dila aaladda waa laga eegaya shakhsiga laftiisa waa laga eegayaa oo dee weyn le feedhaa weyn le waxaan wax yeelayn baa ilmaha yar ee radiica ah hooyadii jaqaya wax yeelaya shakhsiganna waa laga eegaya aaladaada waa la eegaya maxaad adeegsatay sadoonsaa waxaa yaad u adeegsatay shakhsigana waa la eegaya markaa sadoonsaa qofka noocaasi ah markaasaa qodob saddexaad lagu weydiinaya halkaad uga adeegsatay haddaad tahay bawdadaa weyn baan kaga dhuftay iyo haddaad tahay meel maqtalo halis ah xiniintaan kala eegtay iyo wax la mida way kala duwanaanaysaa ama kelidaan kaga dhuftay waxaa la eegayaa misna meeshaad kaga dhufatay marka intaaba la eegaa misna weliba isagu xaaladu ku sugan yahay la eegaya waayo waxa dhici karta inuu buko xanuun qabo noociisoo kale ay disho hadhow lagayaba macaan buu lahaa xanuun hebel kaluu lahaa sidaanuu lahaa maxaad ugu dhufateen marka noocaasa isagaa markiiba soo hakanaya intaaba waa la iigaya marka hadduu intaa ka badbaado oo la yidhaahdo war qadar alloon baa dhacaye kanoo kale wax dila maaha nabarkan lagu dhuftay dee camdi maaha haddii laakiin la yidhaahdo bal shaksiga itaalkaale buu taa ku dhuftuu ku waxbaan u geysta yacnii markiiba camdi bay noqonaysaa marka intaasoo umuurood baa la eegaya ciddan waxaana dili kara hadday tahay yuctabaru camdan haddaanay sida qaalibkaa ciddanoo kale dili karinna waa muwaafaqat lqadar qadarkunbaa la kulmaye yanii qofkani waxba ma dilin midbaa salaamaya oo qofka intuu salaanta saa u yar ugu xoogsado ayuu qofkiiba dhimanaya dee kaasoo kale waxaa la odhanayaa war qatarkaa iskala kulmay yalaantaydu waxba ma yeeline dadku wayse salaamaye si yara adagna marmar waa laysu qabtaa haddaan dee aad looga saarayne dee qadar la kulmay marka camdigii kow wuxuu inooga dhigay an yaqsidahu hortu qasdigaasi waa shardiga la soco markaad leedahay wuxuu waa camdi qofkan waa in loo qasdiyaa hadduu yaa sakaaraan tooganayay ee anigu qofba ma arkaynin xabadda sakaaradaasaan ku fiiqo dabeedna mid meeshan hurdoo baadidoonabay madaxa firdhisay astigii ma ma jiro camdi maaha qastigii ma jiro markaa kow waa inuu u qastiyaa oo jinaayada ula qastiyaa shakhsigan laba wax sida qaalibka a ah wax dila marka qofkan weliba loo eego dadko dhan maaha marka ciddanuu ku dhuftay loo eego waa inay tahay haddii intaa la helo waa camdi cudwaana oo fahaada kaa yukhayaru waa la doorgelinayaa alweliyu fiihi bayna alqatl wadiya waxaa la kala doorgelinayaa arrintaa iyada ah weligii weliyudamka ahaa ee dhiiggan lahaa hadday kuwa badan yihiinna dhammaantoodba maadaama qisaasku uu yahay jusun laa yatajaza qayb aan qaybsamaynoo dadkaba dhex taalla maadaamay tahay waa la doorgelinayaa imaa inuu disho ima inuu diyo qaato iyo qodob saddexaad oo adda inuu iskaba cafiyo laakiin maadaamay labadani qaalib yihiin labadana asal ah marka waxay noqonaysaa imaa dilo ama adduunyo ka qaado de ama iskaba saamax wa liqowlihi sal allahu alayh wasalam nebigu uu yidhi man qutila lahu qatiil qofkii qof laga dilo fahuwa bikhayri nadarayn laba fiiro ama laba daymo ka u fiican buu leeyahay ima an yufdaa ima in waxa weeyaan la furto oo bimacnaa diyo la siiyo waayo diyada boqol waa laga badin karaa hadduu nin yahay hadday gabartayna konton waa laga badin karaa waa furasho waxay ku heshiinayaan xor bay u yihiin sida adilada qaarkeedna ku ansaxday waa furasho imaa in laga furto iyo wa an yuqtal iyo imaa in la dilo labadaa ayaa uu markaa u kala door qaadan oo shakhsigii naftii in la jaro iyo in la furto labadaasuu u kala door qaadanaya muttafaqun calayh marka wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qofkii qof laga dilo laba arrimood tii u khayroon ha yeelo ee isaga la fiicnaata imaa in naftaa laga furto oo uu masalan dee diyo ka qaato oo beddelkeedii la siiyo welibana uu ka badin karo intii magta qofka caadiga ahi ahaa laba magoodi siiya haddaad tahay jid baad u yeelanaysa atay haddii kale waan dilaya haddii kale laba boqoloo halaad siiya iyo imaa inuu disho isagaa xorriyadda leh labadaa ha kala doorto aani ka labaad dilka qaybtiisa labaad waa an yatacamada inuu ula qastiyo an yaqsida deedii hore hadduu isaga daayana tacbiirku waaba ka sii fiicnaan lahaa si labada cibaaro ay mutajanis isku markaa jinsiga isku nooca u noqdaa an yatacamada waa inuu la qastiyo aljinaayata calayh faldembiyeedka wuu la qastinaya wuu la badhiidhayaa laakiin shay buu ula badhiidhaya laa yaqtulu haaliban sida haalibkaan waxba dilayn tii hore waxay ahayd faldembiyeedkii wuu ula qastiyey wuxuu ula qastiyeyna waa wax sida badan wax dila tanna waxay kala siman tahay xagga qastiga oo faldembiyeedka ula qastiyey inuu ku dhufto laakiin wax sida qaalibkaa wax dilaa maaha laakiin waa xadgudub ficilkan uu sameeyey inuu marka horeba inuu sameeyo jidu lahaa iyo inaanu jidu lahaynna farqi ma kale leh jinaayadan lafteeda faldembiyeedkan inuu sameeyo marka horeba iyo inaanu samayna farqi uma laha mar haddii waxa weeye qofkani macsuum yahay dhiiggiisu ilaashan yahay tusaale ahaan inuu sameeyo hadduu xaqu leeyahayda waxaynu oga jeednaa min baabi ta'diib hadday tahay idbin ninkii oo xaaskiisa loo fasaxay wakhtiyada qaarkeed inuu ku dhufan karo darban kayru mubarax darbi iyo garaacidaan waxba yeelaynin hadday tii tahay ama macallinkii iyo ardaygii ay tahay ama waalidkii iyo weladkiisii ay tahay hadduu ta'diibu la qastinayo asalka ficilka uu lahaa ilaa hada alxad inay gaadho muu lahayn laakiin wuxuu lahaa asluljinaaya xaq buu lahaa sidaa aawadeed ayaa imaam alxaramayn kitaabkiisa nihaayat lmalab ee qayimka ah waxa uu tilmaamay ficil kasta oo sharcigu banneeyo kuwani kamid mid yahay haddii lagu yidhaahdo maadaamu asalku ma'duun ahaa muxuu ma'duun u noqon waayey maa yatawalladu minhu wixii ka dhashayna muxuu ma'duun u noqon waayey haddii markii hore lay fasaxay garaacida asaanan dee dil ku talagelin ile waa bimaa laa yaqtulu haaliban muxuu u noqon waayey maa tawallada min ma'duunin fahuwa ma'duun wixii ka dhasha wax laysu ogolaaday isna waa wax la ogolaado dhib kuma jiro maxaa loo odhan waaye waxaynu leenahay buu yidhi wax kastoo sharcigu ogolaado oo uu ka dhasho hayru mardiyin waxaan laga raalli ahayn waxaynu leenahay ma aha wixii sharcigu ogolaaday tacaddi baa ku jira waayo sharcigu wuxuu ku ogolaaday bificlin markaa mashruudun bisalaamati alcaaqiba wuxuu ku ogolaaday ficil loo shardinayo inay gebagabadiisu nabadgelyo tahay oo sisan ku dhammaato ee haddaad tidhaahdayd macallin baan ahay oo waxaa weeye ardaygii baan wax ku dhufanayaa oo wax yeesho waxaasi ama jidhkiisa wax waxyeelay ha ama naftiisiiba wax jaraya ha noqote dee sharcan waxaa halkaa laga fahmayaa caddaanaysana waxaan inaan sharcigu ku ogolaan waad ku tawasucday waa tawasuc hayru mardiyin marka odhan maysid ficil lay ogolaaday bay ka dhalatay waxaa lagu odhanayaa ficil laguu ogolaaday kamay dhalane ficilkii laguu ogolaadoo aad ku tacadiday bay ka sii dhalatay sidaasi baa la odhanaya markaa laysa bimaduunin bihada alficl ma noqonayo mid maduuna ficilka noocana markaas aawadeed baynu u leenahay jinaayadan haddii la doono asal ahaan wax loo ogolaaba ha noqoto laakiin uu ku tawasucay ama waxaanu xaqba u lahayn ha noqoto labada miday tahayba haddaad shaksigii ula qastido masalan wax ku dhufasho oo wax yeelitaan laakiin waxa aad ku dhufatay ila qalbigaaga war looma hayo eh waa wax sida qaalibka aan qofka waxba yeelin oo aan dil keensan ama haddaanu dil ka sokeeyana nabarku aanu intan gaari karin xaaladda noocaasiya ah waxay noqonaysaa shibhulcamdi shibhulcamdi bay noqonaysaa waa badrheedho eke ama khada'ulcamdi ama camdulkhada inta magacba wuu yimaadaa marka barheer kama'eed ama bareeru eke iyo wixii la mid ah. marka xagga ficilka marka laga eego camdigii buu shabbahaa oo waad ula barheedhay shaksiga inaad waxaan ku dhufato xagga aalada aad adeegsatay iyo meeshaad kaga dhufato iyo qaabkeeda marka la eegana wuxuu shabahayaa kama oo nimaan waxba ula jeedin oo aan dilaynin bay u eg tahay marka waxaa lo odhanayaa buu u eg yahay badheedh buu shabbahay marka kan dhexe muu sheegin wixii ka dhalanayay laakiin ciddii ahlulcilmiga sugaysa qaarkood baan sugin ah ciddii sugaysa waxa weeye qisaase ka dhalan mayso qowlan waaxida qisaase kama dhalanaysa waa diya uun ciddii ise annagu camdi iyo khata uun baanu naqaanaa waa sida ma naqaano inkastaanu qowlkaasi saxiix ahayn waxa weeye ee tidhi qur'aanka labadaas kale baa ku yimi shibulcamdigu kuma iman adilada ku ansaxdayna aanay gaadhin ama si kale u awilay waxa weeye qaybtan dambuun bay gelinayaane khata ah oo marnaba qaybta barheerka gelin maayaan ee qisaastu ka dhalanayso laakiin sida saxda ahi ee caqliyan xitaa lagu garanaya marka caqliga oo qura xitaa lagu eego qofku ficilka uu samaynayaa saddexdaa ka bixi mayso imaa inuu ula qastiyo qofka wax sida qaalibkaa wax dila iyo imaa inuu ula soo qastiyo waxaan sida qaalibkaa wax dilin iyo imaa inaanu uba qastiinba ay darallowgu dhacday oo saddexdaa midu marka diya ka dhalanaysa aaliu ka saddexaad alkhaa waa kama'i wa huwa an taqaca aljinaayatu minhu waa inay ka dhacdo jinaayadii isaga xaggiisa biqayri qasdin qasdila'aan waa inay kaga dhacdo isagoo aan u qasin ayay ka dhacaysaa oo bimubaasharatin bay kaga dhacaysaa ficil toos ah sida sakaaradii burhka la kulantay oo kale inuu shakhsigu noqdo marmarka qaarkood aad buris ka maquujinaysa laga yaaba sakaaro ordaysaa inuu madaxa ku dhufato marka haddii aanad ula qastiin ficilkan aanad ula qastin ficilkanaad samaysay ama mubaashara ha noqoto oo ficil toos ah oo ay jinaayadu kusoo soo xasishay biduuni waasita iyadaan waxba u dhaxayn mubaashara taasaa la odhanaya aw sababin ama sabab ha ku soo xasisho oo biwaasita ha ku xasisho tay doontaba ha ku soo ee mar haddaanad waxa weeye jinaayadan ciddan ula qastiin xaal oo aanaad shaksigan ula qastiyin kama baa lo odhanaya marka kamai laba weji buu ku imanayaa horta iyada ilowba ilow qofka waa inaanad u qastiin qofkana haddaad waxbaba ula qastido dhirbaaxo yar baan sidaa ku lahaana dheho haddaad waxbaba ula qastido khada ma noqonayso ee imaa camdun wa imaa shibhu camdun waa labadaa midow khada ma noqonayso qofka haddaad ulaba qastiday laakiin hortu markay khada'a noqonayso kowa inaanad qofkan waxba inaad ku dhufato ula qastiin markaanad qofkan waxba ula qastiin lafteedu laba xaalaa ka suuragal ah inaad ficilka laakiin lafahaantiisa u qastiday iyo inaanad ficilka laftiisa u qastiin isaga shaksiga halkaa inaga dhig shaksiga haddaad wax ula qastido kama maaha laakiin markaanaad qofkii waxba ula qastiin lafteedaa laba suura ka soo baxaysa oo labaduba khada' noqonaya mid waxa weeye ficilka waad u qastiday inaad samayso ficilka waad u qastiday laakiin shaksigun baanad u qastiin lakiin ficilku badheer buu aha iyo imaa inaanad ficilka laftiisa u qastiin markaad ficilka u qastinaysaa waa marka aad damacdo inaad wax tuurto oo kale masalan albaabka aad furtay biyo bayla ka saydhi baad istidhi saydhintii aad istisay ama dhagaxa iska tuur baad istii iyaa qof la kulma mid sow derbiga ku soo soo raacayey deednadna bash baad ka siisay ficilka waad u qastiday waad ku tala gashay laakiin qof ugumaa talagelin ama sidaynu sheegayna ugaar baad istitoogo sakaaro iyo wixii la mid soo qof baa meel dhow jiifa iska sadcaala aanad ogeyn isla xabaddii isaga saarta xaaladda noocaasiya waxay noqonaysaa waxa weeye kama waayo ficilka waad u qastiday laakiin shakhsiga umaad qastiin oo qofkan waxba ulamaad qastiin ama qof qaab uqaareed iska soo dhigayoo wax soo gashaday ama bahal iyo wax soo gashaday ayaa midkuyuar bahal qaday ama isagoo ha garanaya ama yuu garanaya bal isaga halkiisa xukunkiisa inaga dhig laakiin adigu markaad aragtibaad isti waa maxay bahalkaasi aar bahalka toogo asati bahalkaa waan dilayaa bahalka halkaa maraya soo bahalba maaha waa qof bani aadam ahe isagaa balaayadu sida isu galay shaksi ulama jeedid wixii wax kaley kuu noqdeen xayawaan caadi aad u aragtaa xaaladda noocaasiya mar haddaanad qofba ula qastinba arrinta noocaasiya waxay noqonaysaa ama qofka waad ula qastiday laakiin kan ulamaad qastiin calaa qawlin oo man qutila fii cimiyin aw rimiyantii bay noqon marka waxay noqonaysaa waa khada gef bay noqonaysaa waayo shaksigan waxba ulamaad jeedin meeshunbuu kaaga soo midhi markii aad riday laakiin ficilka waad ku tala gashay oo marka lagu yaada rasaastu miyay kaa qaraxday may ogaan baan u ridayey waxaan ku ridayay uqaar halkaa ka muuqata waa bareer ficilka waad ku tala gashay shaksiga siis kumaa talagelin kaasi inuu khada yahay min xaysu اljumla fii bacdi suwarihi khilaaf haggale eh duuduub ficilka loo qastiyaan shaksiga loo qastin ijmaacan waa khada fii bacdi suwarihii khilaafo galo suuradaasi khada ima ka tahay mise kama mid sida markaad qof dilka ula jeedo qof kale u gudbo aan kii ahayn fii bacdi suwar khilaaf galo laakiin min xaysuljumla waa laysla ogolyahy mar haddaanaad qofkan waxba ula jeedin in waxa weeye uu khada yahay ficilkuse mubaashara toos yahay oo aad ku tala gashay laakiin kan aanad ula socon waxa kale oo la ah bacdu ahlilcilmi see khada'a magac kale iyagu isaga u yaqaanaan oo laakiin min suwar alkhada'a haddaanad ficilkana u qastiin shakhsigana u qastiin sida inaad turunturooto adigu kumaa talagelin inaad dhacdo oo inaad iska dhacdo kumaa talagelin laakiin waa turunturooto meel baa kula siibatayoo saad saa ugu sii ordaysay baad bid ama warankii aad sidatay aad la ciirtay uunba ama mindi aad gacanta ku haysatay oo gashayba waad siibatay dee kumaa talagelin ama meel baad fuulayso markaasaa dib ugu soo dhacda gaadhiga baad ka soo siibatay waa lagugu yeelanaya waan soo dhacay waxba kaa badbaadin mayso ama habeenkii baad sariirtii ku seexatay ilmo yarna waa soo galgasho oo halkan hoosteedu yimi markaasaad hurdadii ka siibatay sariirtii dam kaa waa lagugu leeyahay laakiin ogow ficilka umaad qasdiin oo inaad dhacdo dee adba maa duuni inaad sariirta ka dhacdo adba kumaa talagelin shaksigana hadalkiisa badaa ka noocaasiya bacd alfuqahaa waxay ka cabiraan qayb afraad bay ka dhigaanoo jaraa majra alkhada' bay yidhaahdaan oo jinaayaadka waxay u qaybiyaan camdi iyo shubhulcamdi iyo khada iyo maa jaraa majra alkhada wax dariiqii khada'a maray laakiin aan khada'ba ahayn oo waxay qofku had iyo jeer markuu ficilka u qastiyo ee uu wax ka khaldamaan baa la yahdaa wuu khaa'ay laakiin qof hurdo iska soo dhacay waxa weeye ficilba inaanu u nisbayno fahmi mayna bayaan laakiin sida saxiixa qismadu waa ulaai dilku saddex baa loo qaybinaya saa shiikhuba u qaybiyey marka maa jara ma jara alkhaa aanay sheegayaan waa min alkhaa'uun marka khaa'i baa labadaa suuro yeelanaya inaanad shaksiga u qastiyin ficilka ama u qasti amaha u qastiyiino oo laakiin aad ficilka u qastiday iyo suurada labaadoo ah inaanad ficilkaba u qastiyin labadaa weji buu yeelanaya shaksigii markaanad u qastiin inaad ficilka u qastiday waa suuro ficilka lafteedana inaanad u qastiinna waa suuro labaad marka wuxuu yidhi an taaca waa inay ka dhacdo aljinaayatu faldembiyeedku minhu xaggiisa biayri qasdin qasdilaaan waa inay kaga dhacdo qasdila'aantaasi ficilka iyo shaksiga midnaba inaanu qasdiyna waa suure shaksigoo qura inaanu qasdiyna ficilka u qastiyeyna waa suure bimubaasharatinna ay kaga dhacdo si toos ah ficiluu u sameeyey aw sababin ama ficil sababahoo si toosa umaad samaynee siaad isaga joogtay uunbaad aragtay meel waddo ah marka saas dewaniyo halkan haddaad ceel yar ka qodo muslinkaaba ka cabbi lahaa warniyo halka khayr baaba kugu jira dadkaa waddada maraya iska cabbeene adaan uba sharci baadhanin oo odhanin war waddadan horta wax ma laga qodi karaa ma bannaan tahay waddo loogu talagalay maritaan in godod laga qodaa suuragal ma taha ama dhagax weyn baad waddada dhigtay sida kuwan geedhxaasidka dhigo oo kale ee guryahooda dhagxaanta hordhiga dabeedna masaa qof itaal darana ku jabay ama ku siibtay ama ku dhintayba waan u qastiin inuu jiidho dhagax ile isaga laftiisu qastiyo hadur buu noqonaya oo hadarun buu noqonaya oo ficilkaa inaad meelahaa sababta ah inaad ku magdhow keenta waa inaanad waxa weeye arkayninoo adugu aanad ku talagelin waxaan dee inaad jiidho oo qaabay kaaga qarsoonaan karaysa ama qofkii dee qof waalan iyo wax la mid ah iyo sabi aan waxba fahmaynoo mamayzin lahayn iyo waxyaabaa la midka ah waa inuu yahay lakiin hadduu shaksigu u badheedho ficilkiisuna ficil la tixgelinaya yahay oo aad tidhaahid bal meeshan biyaha lagu shubay iyo shaambadan iyo waxaan laysku daray orn maxay ugu shubeen balaan mare io sug oo adiguna aad u badheedho oo xaggaa uga baydh uga baydi maayo ile waddada iyagu ma lahae oo aad martay kula siibato waxba ku yeelan maysid xaggaad saga jiidha markaa sababkiina waa biwaasita oo hadduu ceel halkaa ka qoday ciddii ku dhacda waa lagu yeelanaya oo albiru jubaarun la odhan maaye bi'rigu jubaar wuxuu yahay marka arrintu ay sideedii asalka ahayd ku suganta tahay ee ama milkii qof leeyahay uu ka qotay ama meeshii kale ku habboonayd uu ka qoday ama wixii la ah ama meel ay tacaddi ku yahay oo waddo iyo wixii la mid ah haddii laga qodo magdhow bay keenaysa aw sababin sababku sideedaba biitifaaqi ahlilcilmi sabab dammaan ma keeno ilaa an yakuuna mutacadiya mubaasharadu tacadiyo tacadi la'aan looma eego mubaasharadda haddaad qofka wax isaga geysato alena adeermaan doonin in saa kugu dhacdo suuragal maaha waa lagugu leeya ama calaacal ama iska dah laakiin sababku waxa quro uu dammaan ku keenaa an yakuuna markaa tacadiyan inuu tacadi yahay oo shakhsigana mutacadi ku yahay fa fi lakhiiri kan dambe ee khada'a ah, ah laa qawada wax qisaasay ma jiro ijmaacan wax qisaasay ma jiro wax qisaasay ma jiro ciddii waxa weeyaan dilka laba u qaybisayna dee camdiguunbaa keenaya ciddii saddex u qaybisayna marleyba camdiguunbaa qisaas keenaya labada dambe waa diyo marka waxaa fiicnaan lahayd fa fi lakhiirayn inuu yahdo labadan laakiin fa fi lakhiiri kan dambe ee maxalulijmaaca ah laa qawada qisaasi maya ay laa qawada fiih bal iskaba dhaafi alkafaara fii maali lqaatil waxaa ka waajibaysa kafaaro oo fii maali lqaatil oo ah maalka kan wax waxa weeye markaa wax dilay ayaa ka waajibaysa iyo wadiya oo calaa caaqilatihi laba shay baa ka waajibaya buu yidhi labadaa shay waxay yihiin kow kafaaro fii maali lqaatil ijmaacan khata binasi lqur'aan bay ku timi shibhu lcamdiguna waa la mid cala alqowli saxiix oo isna waa dariiqadaa wey labadaba kafaara ka dhalanaysa laakiin camdiga waa mas'ala khilaafkeedu badan yahay laakiin sida saxiixaa kama dhalanayso wax kafaaraah shaaficiyada iyo bacdu ahlilcilmi habay yidhaahdeen way ka dhalanaysaa kafaaradanina khada'a ka dhalanaysaana qofka dilka geystay ha yaraado ama ha weynaado ha waalaado ama ha miyir qabo maadaamay gaal ha noqdo muslim ha noqdo maadaamay kafaara maaliya wixii aan soomta ka ahayn waayo soom iyo cidqu raqaba weeye marka cidqu raqaba waa maali cidqu raqabada qof kasta waa laga doonaya hadduu awoodayo gaal iyo muslim mid yar iyo mid weyn mid waalan iyo mid miyar qaba way ku waajibaysaa waana axkaamtii wadciga ahayd bay noqonaysaa laakiin soomtu maya oo ciddii soom lagu yeelan jiray ayuunbay markaa qabsanaysaa oo lagu yeelanaya idcaamna geli maayo marka waxaa lagu yeelanayaa buu yidhi xoolaha kan qaatilka ah ayaa kafaarada lagu yeelanaya wadiyatuna calaa caaqilatii tolkii baa lagu yeelanaya diyadana waxaa lagu yeelanayaa tolkii hadday diyadu ka dhalato shibhulcamdi iyo khada labadaba tolkaa lagu yeeshaa wahum iyaguna casabaatuhu waa casabaadkiisa kulluhum say u dhan yihiin qariibuhum wa baciiduhum kooda dhow iyo kooda dheerba kooda dhow iyo kooda dheerba bimacnaa xad go'an ma leh qolaba inbay magta ku wada bixisaa xad go'an ma waxa weeye waa xigaalkii waa dhici karta qabiil si guud inuu u bixiyo magta qabiilna meel dhexe ku joojiyo qolaba waa meel maadaama sharcigu qaydin arrinta noocaasiya ah, bisabab alacraaf baa loo dayn curfiyaalka iyo qaabka ay ku dareersadeen ayaa loo dayn iyo marba intii arrintan bixin karaysa inaanay xadgudub ku noqonayn ayaa loo dhaafaya tuwazacu calayhim waxaa loogu qaybinaya biqadri xaalihim xaalkoodu intuu keensanaya baa loogu qaybinaya ahlucilmiga qolooyin <clears throat> wax qadaraa way jiraan oo yidhaahda qofba intaasaa laga qaadayaa laakiin runtii waa calaa sabiili ijtihaade saxiixu waa sidanuu shiiku maray wey lama rabo qofkii de in lagu xadgudbo tolka ahaa waxaan khada una had iyo jeer maadaama uu yahay biduuni marka imin ama dembi la'aan oo qofkii faldembiyeedkani qadar alla uu kaga dhacay waxa weeye waa wax iska badanaya wixii wuu badanayaa oo gacantaada waa laga yaabaa inaad in badan ilaaliso laakiin dee khata ama ilaalin kartid waa wax qadar alla iskaga dhacaya gaari baa qallibmaya aanad waxba ku lahayn si kaleba arrin baa iska noqona wuxuun baa iska dhacaya had iyo jeer khata waa badan yahay marka sharciga islaamku isagoo ummada danteeda mar kastaba u tilmaamaya ayaa la yidhi tolku ha bixiyo tolku ha tolka laftiisii in lagu xadgudbo lama rabo oo dee magahani ay gunta ka jaraan oo ummaddii collaysiiyaan waa biqadri alxaaja marba intay keensanayso maca daalika weliba watu'ajalu calayhim alaaa siniin saddex sanaa loo mudaynaya sida saxaabada in badani mareen kula sanatina yaxmiluuna ulusaha sanad kastabana saddex meelood meel ahaan bay bixinayaan laakiin sida saxiixa waajib maaha ahlulcilmiga qaar baa damcay inay ijmac ku xikaayoodaan oo yidhaahdaan ijmaacan sidaa weeyaan laakiin sax maaha oo labadii dumar ee reer hudaylba nebigu wax muddaa uma sheegin ee arrintii shibhulcamdiga ahayd markaas sida saxda ahi waxay tahay bixasab alxaaja marba dantusay keensanayso marbay keensanaysaa labadan reer colaad iyo cuqdad iyo balaaya dhex taallaaydoo in la kala dhufto oo hadduu yidhaahdo noo muddeeya loodhanaya war midh laydiin muddayn maayo orda u keena nimankan magtooda oo dee qataraley ku dhacday oo iska shib waxay doonto ha ah, ku dhacdee hadda waxooda soo siiya hantideediina waa haysataan waxa weeye iyagana sugidooda iyo sabirkooda waa ognahay lix bilood gudaheed ku soo ururiya naga daaya hadalka kale oo way keensanaysaa wii ama sanadku keena wixii ummaddii in la kala jaro haddii kale laga yaabaa xaqoodii inuu dayacmo oo marka maga dambe ka daba yimaadaanoo cidba bixin weydo markaa saddexdan sano sida bacdu ahlicilmi damcayn inay ku xikaayoodaan waa ijmaacan ijmaacan maaha ee sidaa wadaadku sheegay sida markaa xaaladdu keensanaysana waa loogu qaybinayaa oo qaar waa loo kala burinayaa oo sidan simane ilowba ilow qasabka aad moodo in la leeyahay qof kastaaba intaa ha bixiyo arrin fiican maaha ninka hantiilaa ah in waxoogaa laga qaado weeye iska miskiinka bixasab ilxaaja in loogu qaybiyo marba xaaladoodu siday keensanaysa iyo baahida meesha taalla saddex sanana waa loo ogol yahay haddii duruuftu keensanaysana waa sax saxaabadan in badan waa ka sugan tahay cumar ibnu khadaab iyo khayrkiiba laakiin qasab maaha marba iyada lafteedu waa bixasab alxaaja ta'jiilkanuu sheegaya iyada lafteedu waa bixasab alxaaja dilaalkaa marka aanay qaadaynin caaqiladu hadduu doono khada ha noqdo ama shibhulcamdiba ha noqdee dilaalka aanay qaadaynin isagoo noocaasa waxaa ka mida ah waxay qiraal ku sugnaada haddii qiraalka adigu unaad qirato waad tahayd qofkii halkan laga helay anaad dilay kii halkaa oo saad ku dishay wayga qaraxday xabaddu wayga qara kuma dhufanayna wayga qaraxday waxaad sheegatay khata ma og inay kuu rumayso mooyaane oo ay ku qancaan mooyaane xaquguma lihid adduun baa lagugu leeyahay oo sheegaama dhaafto sida qof kale qiraalkiisa aan laguugu qabteen adigaba ayaan iyagana qiraalkaaga loogu qabanay aday kugu goobaabanta keligaabaa iska bixinaya qabiilka ma qusayso weligaaba qiro adoo reerka u ciil cunayoo isla reer hibil waa kuwii ku caawin waaye xoolahoodu maka u dhammaadeen haddaad dhiig iska soo xamaalato ama run sheeg ama been sheego aduunbaa qaba iyaguma qaba marka markaynu leenahay shibhulcamdiga iyo khada'a caqilada qaadaysa waa markay bibayinatin aw iqraarin can ilcaaqila ay ku timaado markay caddayn jirto oo dee dadkuba waa arkaya gaadhigu inuu dhacay marka maxaad laga odhan karaa hadday bayino iyo wax iska caadiya tahay waa sax laakiin haddaad adigu qirato oo iyadaa ummadduba garan weydaa tahayd anaa dilay weliba badheedh uma dilina khata ah baan ku dilay ama way gaga dhacday intaan sii saa ku oo shiblo camdi bay ahayd adoo isu qaba cidina kaa bixin mayso allahuma ilaa caaqiladu inay rumaysato mooye haddii caaqiladu rumaysato adaa ninkani been ma sheego inaguna tacadii waa runtii iyagaa lagu yeelanaya markaa hadday u rumayso hadday laakiin yidhahdaan war fahmi mayno runtiisa iyo beentiisa toona ma kala naqaano weliba haddii dhaar nooga baahdana waa dhaaranaynaa sida maalan maawardiba uu ku tilmaamayo xaawiga xaaladda noocaasi adaa qaba cidna kugu iman mayso waxaa kaloo la sulxiga haddii dhiiggu sulxi ku soo baxo oo waxa weeye aanay wax caddaaday jirin ee la yidhaahdo waryaadhahe dilkan cid dishay la garan maayo iska qaybsada iska qaybsada tusaale ama adeer iska qaado khayr allaha ku siiya nin wacan baa tahay waxbaa ka dhaaranine miyaa kuu ducaynaynaa kuu ducaynay duca iska qaadato cidlo oo ah. dembina dusha lagaa saarayo aduunbaa qaba aduun baa qaba marka maala qofkii dilkii khata ahaa diido ama shubhulcamdigii diidayana ma qabo haddii sulxi lagu saaro wax oo lagu dhexdhexaadiyo oo aanad caaqiladii wax sugan aanad wax ku saaraynin markaana aduunbaa qaba caaqiladu ma qaadanayso marka in sha allahu tacaala bal halkeeda ha iska joogto wallahu subxana wa tacala